alxamdu lilaah rabi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacala aali muxamed wa sallama tasliima kasiira waxaynu bilaabaynaa insha allahu tacaala eh, baabka afariyo tobnaad oo ka mida ah min riyaadi asaalixiin baabun fi liqtisaadi fi alcibaada wuxuu u baab yahay dhexdhexaysiga cibaadada lagu dhexdhexaysanaayo oo aan lagana gaabinayn oo la yaraynayn cibaadadii laguna xeel dheeraanaynoo ruuxu waxaanu kari karayn aanu isku kallifayn ee u dhexdhexaysanayo yacnii dawaamka qofku markuu cibaadada doonaayo inuu daa'imo inuu dhexdhexaystaa fiican waa dhici kartaa inuu qofku wax fara badan sameeyo ee xilli xilliyada ka mida laakiin waxaa badan inuu daa'imaa waa ku adkaanaysaa acmaashana sidaynu arki doonno sida marka waxa uu qofku daa'imaa fadli badan axabu alacmaali ila allaahi adwamuha wainqal marka sidaas aawadeed wax aan dhibaatana qofkii ku noqonayn uuna daa'imi karo inuu sameeyo ayaa fiican waajibaadka sidoodaa loola imanayaa waxaynu ka hadlaynaa sunnayaasha ee uu ruuxu la imanayo ayaa inuu dhexdhexaysta ay fiican tahay qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi taaha allahu aclamu bimuraadihi bidalik ilaahay baa og muraadkiisu uga jeedo xuruuftaas maa anzalnaa calayka alqur'aana litashqaa allah wuxuu yidhi kugumaanu soo dejin nebiguu la hadlaya calayhi salaatu wasalaam kugumaannu soo dejin calayka alqur'aana korkaaga qur'aanka kugumaanu soo rogin litashqaa inaad dhibaatooto daraaddeed kugumaannu soo dejin inaad qur'aankii ku waana qaadato ku tadabburto u fiirsato akhrido ayaannu kuu soo dejinnay oo ku camal fasho laakiin inaad ku dhibaatooto kumaannu soo dejin marka waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye camalfalka qur'aanka lagu camalfalayo la akhrinayo lagu dhaqmayo lagu tadaburayo kullu daalika inay sahal yihiin oo dhibaato adduunyo marka aynay ahayn qofkuna waxaanu kari karin marka horeba laguma kellifin laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi yuriidu allaahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra yuriidu allaahu allah wuxuu idinla doonayaa bikum idinka alyusra fudayd iyo sahlanaanshu idinla doonayaa walaa yuriidu bikum alcusr idinlama doonayo adayg idinlama rabo yacnii fudayd iyo sahlanaanshu idinla rabaa marka saas aawadeed shareecadu waa sahlan tahay waana la fudaydiyey sharaa'icdeeda wakhtiyada qaarkood oo qofka cudurdaarra ku imanayaan oo ama xanuunno ha ahaato ama safarra ha ahaato ama cudurdaarro kale ha ahaatee takfiifaad sharciya markaana jira sharcan wax loo khafiifiyo loo sahloo loo fudaydiyaa jira oo rukhsooyin baa jira hadday tahay marka waxa weeye inuu salaadihii wakhtiyada qaar jamcin karo oo uu kulmin karo salaaddii duhurkii casarkii isku xilli tukan karo maqhribkiiyo cishihii isku xilli tukan karo inuu salaadihii gaabinayo ama gaabin karo wakhtiga safarka oo kale yacni uu gaabin karo haddii shuruuddiisu dhammaystiran tahay wahaakada inuu waxaweye soonkii afuri karo oo wakhti kale qallayn karo yacni waxaweye waa acdaar waa fudaydka shareecadu sahlan tahay ayay tilmaamaysa xadiidka boqol iyo siddeed iyo afartan wa caaishata radia allaahu canha anna anabiya sala allahu alayh wasalam dakhala calayha wa cindaha imra'a caaisha waxay sheegtay in nebigu calayhi salaatu wasalaam dakhala calayha u soo galay wa cindaha imra'a iyadoo agteeda ay ku sugan tahay qof dumari agteeda ay ku sugan tahay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u soo galay waalxaal cindaha mar'a qaala wuxuu yidhi man haadihi tani waa tuma ayuu yidhi qaalat waxay tidhi caaisha fulaanatu tadkuru min salaatiha waxay tidhi fulaanatu eblaaye weeye tadkuru waxay sheegaysay min salaatiha salaaddeedii wax ka mid a ah. salaaddeedii wax ka miday xusaysoo sheegaysay yacni tadkuru caaisha ayaa sheegaysaa oo waxay tihi waa heblaayo dabeedna waxay ku dartay waa gabadhii caynkaa iyo caynkaas ahayd ee habeenkii aadka salaadda u tukan jirtay qiyaamuleylka tadkuru min salaatiha ay tadkuru caaishatu hiya caaishatu caaishaa sheegaysay min salaatiha salaaddeedii wax ka mid a ah. ama tudkaru dabdigaa kalena waa la sheegay ama yudkaru waa heblaayo oo la sheegi jiray oo dadku ay sheegsheegi jireen salaaddeeda salaad fara badan iyo qiyaamuleyl badan habeenka inay la timaado qaala wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam mah yacni iska daa ay kufuf yani arrinkaa ha odhannin laba siyood bay culammadu u fasireenoo in laga tilmaamaayo salaada badane ziyaadada ah ee habeenkii oo dhan markaa waxaa la soo jeedaayo ama yacni markaa waxba nafle aan la seexanayn yacni taa iska daa in markaa macnuhu saa u dhacayo weji labaad waa jiraa waa in la yidhaahdo maha wuxuu nebigu uga jeeday calayhi salaatu wasalaam gabadha horteeda ha ka ammaanin waxyaalaha markaa dee aan eh, fiicnayn waxaa ka mid a in qofka wejigiisa laga ammaano hortiisa laga ammaano yaa yacni badiba ma fiicno taas oo waxaa laga yaabaa qofkii dee inuu iscajabiyo oo waxa weeye isagii ay dagtaa dhici kartaa waatuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu nin saxaabiyo nin kaloo saxaabiya ah ammaanaya markuu arkay wuxuu yidhi e, qatacta cunuqa saaxibik qorgooyaad ku samayso kurka inaad ka jirtaad ka dhigantaa waa ammaantaa uu hortiisa ka ammaanayo haddana waa jirtaa dee cidda aan ku kadsoomi karin in horteeda laga ammaani karo oo nebigu calayhi salaatu wasalaam e, cumar dee hortiisa waa ka ammaanay ammaan waa u sheegay ya yacni maa ra'aaka shaytaanu saarikan fajan ilaa salaka fajan ghayra fajik in cumar nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ina shaytaana layafraqu minka yaa cumar cumarow shaytaanku waa kaa baqaa waddo markaad marayso waddo kaloon waddadaada aan ahayn buu shaytaanku qaadaa adhabuu kaa baqaaba ayuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam taasina waa ammaan ina allaha jacala alxaqa calaa lisaani cumara wa qalbi waxaa ka mid a ah inuu waxa saxaabada qaarkood nebigu calayhi salaatu wasalaam hortooda ka ammaanay hortooda inuu markaa ka ammaanay oo ku yidhi yacni waxa weeyaan cali oo kale kuma jeclaado muumin mooyaane cid kale kumana naco munaafiq mooyaane cid kale calaa kulli xaal yacni sida guud waxa weeye waa in qofka hortiisa aan laga ammaanin calaykum bimaa tutiiquun waxaad laasimtaan oo la timaadaan waa ismu ficil amar ilzamuu bima tutiiquuna waxaa kari karaysaa la kaalaya fa wallaahi allah baan ku dhaartaye laa yamallu allaahu ilaahay kama daalo bimacnaa waxaa loo jeedaa ma gooyo sawaabkiiyo ajarka xataa tamalluu ilaa idinku camalka ka daashaan oo camalka goysaan ilaahay sawaabkiiyo ajarka idinka jari maayo ee ajarkiiyo sawaabka waa idin wadaya wa kaana axabu ddiini ilayhi maa daawama calayhi saaxibuh wa kaana wuxuu ahaa axabbu diini diinka ugu loogu jacayl badan yahay ilayhi ay ila nabiy sala allahu aleyh wasalam maa daawama calayhi saaxibuh waa waxa qofkiisu markaa uu daa'imo qofka markaa la imanaya uu daa'imo bacdu ahlicilmina waxay u celiyeen ilayhi damiirka allah bay u celiyeen wa kaana wuxuu ahaaday axabbu diini diinka loogu jacayl badan yahay ilayhi ay ila allah allah xaggiisa loogu jacayl badan yahay maa daawama calayhi saaxibuh yacnii kuu daa'imay ka u saaxiibkeed samaynaya uu daa'imay ayuu allah ugu jecel yahay diinka waxaa looga jeedaa cibaadada cibaadada allah ugu jecel yahay waa cibaadada qofka la imanaya uu joogteeyoo daa'imay taas weeye muttafaqun calayhi waa la ysku waafaqsan yahay xadiiska bukhaariiyo muslim baa labaduba soo wariyeen wa mah erayga mahna kalimatu nahyin wa zajrin waa kelimad reebis ah wa zajrin waa isla macne nahyiga iyo sajrigu waa diidma ah wa macnaa laa yamallu llaahu macnahay laa yamallu llaahu leedahayna waxay tahay ay laa yaqtacu sawaabahu cankum idinkama jaraayo ajarkiisa cankum xaggiinna idinka goyn maayo wa jazaa'a acmaalikum iyo camalladiinna abaalmarintooda idinka goyn maayo wa yucaamilukum waa idinla mucaamilayaa mucaamalata almaalli kii waxa weeye wax ka daalay mucaamaladiisoo kale oo bimacnaa wax iska daayay xataa tamallu ilaa aa markaa idinku aa ka daashaan camalkoo iska daysaanoo fatatruku aa ka tagtaan fa yembaqii lakum waxaa idin habboon an taakhuduu inaad qaadataan maa tutiiquuna addawaama calayh waxaa kari kartaan addawaama joogtaynta iyo daa'imista aa awoodi kartaan calayhi korkiisa aad daa'imtaan liyaduuma sawaabuhu lakum si idinku daa'imo idinku joogtoobo sawaabuhu ajarka ilaahay lakum idinka markaa idinku daa'imo mid joogtaa idiin noqdo wa fadluhu calaykum iyo galladda allah idinku galladaysanayaa si ay joogto iyo daa'im idinku noqoto xadiiskani wuxuu tilmaamayaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam guryihiisa guri ka mida yimi guriga caaisha dabeedna uu ku arkay gabadh la joogtaa uu weydiiyo uu yidhi tani waa tuma markay u sheegto tidhi waa heblaayo bay waxay raacisay salaaddeedii inay wax ka sheegto inay salaad badan tahay oo salaado badan habeenkay tukato qiyaamuleyl ah wakhti badan ay tukato nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa taas waa diidey marka ma wuxuu diidayay salaadan aadka loo farabadinaayo oo ruuxii ay dhici karto marka dambe inuu awoodi kari waayo mise wuxuu diidaayey horteeda in laga ammaano culamada qaarba mid bay u fasireen culamada qaarkoodba mid bay u fasireen laakiin wejiga yacni markaa hore wuxuu noqonayaa in la yidhaahdo salaadan badan marka waxa waxaweye mubaalaqadu ku jirtay ay ku xeeldheeraatay intaa leeyahay ka taga siyaaqa dambaana caddaynaya waayo haddii marka ammaanta loo diidaayo dee wax ammaantii in loo diidayo sheegayaa la raacin lahaa lamana raacin ee waxa la raaciyey wax la tilmaamayaa in qofku camalkaanu kari karayn iyo cibaadadaanu kari karaynin ee dhibta ku ah inaanu markaa waxaweeye iska daayo oo dhexdhexaad u la yimaado mah hadalka ka dambeeya waa maxay calaykum bima tutiiquun marka qariinadaasi waxay u eg tahay oo ku tusinaysaa in wuxuu diidayay ay ahayd in salaaddii lagu xeel dheeraado oo qofka taaqadiisii awooddiisii wax ka baxsan in isku kallifo intaa loo diidaayo hadhowna caaqibada qofku waxay ku dambaynaysaa hadduu waxaanu awoodi karin isku kallifo inuu joogtayn waayo kaba wada tago marka in yaroo aad joogtaysaa ka fiican in fara badanoo marmar aad la timaado dabeedna xilliyo badanna aad ka tagto calaykum bimaa tutiiquun nebigu deed waa dhaartay calayhi salaatu wasalaam waxaanu tilmaamay mar kastoo addoommadu ay la yimaadaan camalka iyo cibaadada iyo khayrka ay la yimaadaan oo sameeyaan ilaahay sawaabkii ajarkana inuu siinaayo sawaabka ay ajarkaana aanu ka goynin aanu ka goynin waxay isweydiyeen culammadu sifo malal ma laga qaadanayaa in allah malal lagu sifeeyo bacdu ahlicilmi waa ka qaateen markaa sifatulmalal laakiin waxay yidhaahdeen waa marka waxa weeye malalka aynu makhluuqa ku naqaanno ee naqsiga keensanaya kaa ma aha waxaa lagu xambaaraya midaan nuqsaan keensanayn saasaa lagu xambaaraya midaan malalka markaa makhluuqaadka la mid ahayn naqsina aan keensanayn nuqsaani ka laazimayn ayaa lagu xambaarayaa maadaama nasku sheegay siduu u itlaaqaan u itlaaqaynaa yacni waxaanu ka ictiqaadinaynaa inaanu markaa nuqsaan laasimsanayn saasay culamada qaar yidhahaen bacdu ahlicilmina waxay yidhahaen macno sifa lagama wado in sifatulmalal allah lagu sifaynaayo ee waxa markaa looga jeedaa wuxuu kinaayo ka tahay inaan markaa ajarka laga goynayn ilaa idinku camalka agoysaan ilaa camalka aggoysaan xataadana culamada qaar qaaye u fasireen laa yamalu allahu xataa tamalluu bacdu ahlicilmina haayo uma fasirina waxay u fasireen bimacnaa waaw in looga jeedo laa yamalu allaahu xataa tamalluu ay wa tamalluuna laakiin idinka ayaa markaa waxa daalaya oo camalkii goynaya oo bimacna waaw bay u fasireen bacdina waxay u fasireen bimacnaa xiinay u fasireen xataa tamalluu ay xiina tamalluuna yacnii allah sawaabka idinkama jarayo yacnii sawaabka idinkama jarayo oo allah ma daalayo haddii markaa bimacnaa xiino loo fasiro mararka nafyigii baa lagu xambaaraya sidiisaa loo daynaya waxay noqonaysaa laa yamallu llaahu ilaahay ma daalayo wa tamalluuna idinkaa daalaya ama laa yamallu llaahu xataa tamallu ay xiina tamalluuna goortaa daaraysaan allah daali maayo ama laa yamallu llaahu xataa tamallu ay idaa maliltum markaad daashaan allah ma daalayo calaa haada waxay noqonaysaa nafyi quman oo la nafyinaayo saddexdaa wejina culamada qaarkood baa sheegay xataadu inay tahay bimacnaa ida inay tahay bimacnaa xiina bimacnaa waaw inay tahay intaa mid walba waa la sheegay sidaa marka la yidhaahdo laa ishkaal laakiin markay haayada tahay baa xoogaa markaa labada weji imanayaan labada weji ay imanayaan culammada ahlu sunnuhuna way ku kala qaybsan yihiin oo ma oo keliya markaa cidda sidan ku fasirtay ahlulbidicune culammada ahlu sunnaha salafan wa khalafan yani tan waa ku kala qaybsan yihiin sifanimo ma faa'iideynaysa mise faa'iideyn mayso ayay marka ku kala duwan yihiin hata culamada kibaarta ee mucaasiriinta ee ahlu sunnaha ah yacni waxa weeye saasay ugu kala qaybsan yihiin sidaas ayay ugu kala qaybsan yihiin yani kibaaru ahli sunna oo bacdi marka ay taradudeen bacdi ay sugeen yani bacdi markaysa marka waxaweyn ay ku fasireen macnaha kinaayada ay ku fasireen bacdi ay ka tawaqufeen ya yacnii culamada ka tawaquftay waxaa ka mid a ah sheekh albani isagu marka waxa weeye marka la weydiiyo wuxuu odhan jiray yacni wax iga iiga go'ani ma jiro mutawaqif inuu ka yahay ayuu sheegi jiray ayuu sheegi jiray yacni marka fawsaan iyo cabdimuxsin iyo markiisa marka waxaan yaniguna waxa weeye sife inaynay ahayn ayay marka mareen oo sifatulmalal aan laga qaadanayn sifatulmalal aan laga qaadanayn lajna daa'ima sida kale ayay martay sida kale ayay martay calaa kulli xaal waxaa jirta xadiiskii tilmaamaya nebigu inuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam falaysa lilaahi xaajatu fi an yadaca tacaamahu wa sharaabah man lam yadac qawla azuuri walcamala bihi falaysa lilaahi xaajatu fi an yadaca tacaamahu wa sharaabah kaan ka tegin oo iska dayn ee beenta iyo yacni marka waxa weeye xadgudubka aan iska dayn ilaahay yacni dan kama leh inuu ruuxaasi iska daayo cuntadiisii cabbitaankiis bimacnaa markuu sooman yahay hadduu markaa waxa weeye xadgudubkii iyo caydii iyo yacni markaa aqoondarradii ku kacayo iyo hadalladii xunxumaa dee sawaabkiisii ajarkiisii waa nuqsaamayaan dee ilaahay marnaba xaaja kuma sugnaan marnaba xaaja kuma sugnaan sife xaaje la yidhahda loo sugaya loo odhan maayo xaasha waa kalla ya way xaajadu waa nuqsaan ilaahayna waxa weeye waa haniyun can alcaalamiin caalamiinta iyo khalaa'iqdaba hani ayuu ka yahay hani ayuu marka ka yahay marka calaa kulli xaal sida marka waxa weeyaan culamo badani ay mareen waa in laga tilmaamaayo sawaabkii ajarka idinkama jaraayo ilaa idinku camalka aa goysaan idinkama jarayo marka ghaayada loo fasiray insaan lagu fasirayo mararka kalena dee waaba ka sii caddahay haddii markaa xataada la yidhaahdo khaaye ma aha waxay noqonaysaaba dee in laga nafiyey marka dee malalkii wuxuu noqonayaa yani markaa manfi buu noqonaya yani marka ayuu noqonaya waayahay marka waxay noqonaysaa camalka saalixa farabadsada oo bimacnaa waxaa kari kartaana la kaalaya daa'ima oo joogteeya oo xilli yani maalin kasta inaad la timaadaan sameeya walow intaad daa'imaysaan haba koobnaato cibaadada ilaahay ugu jecel yahayna waa cibaadada ruuxu samaynaya uu daa'imo joogteeyey taasuu markaa allah ugu jecel yahay laakiin qofku marna inuu sameeyo cibaado fara badan la yimaado xilliyada qaarkoodna cibaadadii sunnada ahayd ee faraha badnayd inuu ka tago oo iskaba daayo yaa taasi waxa weeye markaa ma fiicna ma fiicna ee waxa weeye waxa qadar uu awoodi karaayo uu joogtayn karayo o daa'imi karayo inuu la yimaadaa fiican diinkana waxaa looga jeeda cibaadada waxay culammadu odhan jireen qaliilun tudaawimu calayhi khayru min kasirin tanqaticu canhu in yar oo aad daa'imtaa waxay ka wanaagsan tahay in fara badanaad ka go'do qaliilun tudaawimu calayhi khayru min kasiirin tanqatiu canhu xadiiska wa can anasin radia allaahu canhu qaala ja'a salaasatu rahatin ilaa buyuuti nabiy sala allahu aleyh wasalam anas wuxuu yidhi jaa'a salaasatu rahdin waxaa yimi saddex nin rahdiga jamaca la yidhaahdaa yacni marka ilaa sagaal ama ilaa toban gaadhaya yani marka waxa saddex ilaa sagaal ama saddex ilaa toban ayaa rahdi la yidhahdaa marka hadda waxay ka dhigan tahay salaasatu rijaalin waxaa yimi saddex nin baa yimi yani saddex rahdi ah baa yimi saddex rag ah oo dhowr ah yani saddex nin baa yimi ilaa buyuuti aswaaji nabiy sala allahu aleyh wasalam dumarka nebiga guryahoodii ayay yimaadeen sala allahu aleyh wasalam yas'aluuna can cibaadati nabiy sala allahu aleyh wasalam waxay yimaadeen yas'aluuna xaalay weydiinayaan oo waraysanayaan can cibaadati nabiyi sala allahu aleyh wasalama nabiga cibaadadiisa siduu u cibaadaystaa sunnayaashuu guriga ku sameeyaa maxay yihiin falammaa ukhbiruu markii looga warramay kaannahum taqaalluuha waxaad mooddaa inay yaraysteen bacdu ahlilcilm waxay u fasireen acmaashoodii ayagu samaynayeen ayay yaraysteen laakiin wejigaasi daahir ma aha sida fiicani waxa weeye waa in la yidhaahdo damiirka haadu wuxuu noqonayaa camalkii uu nebiga calayhi salaatu wasalaam layidhi wuu sameeyaa iyo cibaadadii layidhi wuu sameeyaa bay yaraysteen kaannahum taqaalluuha waxaad mooddaa inay yaraysteen acmaasha iyo cibaadaadka nebiga looga sheegay calayhi salaatu wasalaam bay yaraysteen wa qaaluu waxay yidhaahdeen ayna naxnu min annabiyi sala allahu aleyh wasalam markii bay haddana istidraakeen markaa inayna camalkooda ahayn waxay yaraysteen ee ay tahay acmaasha nebiga looga sheegay inay la yaraatay oo siday ka filayeen bay marka waxaweye noqotay mid ka yar iyagu waxay islahaayeen de malaa dee cibaadada uu la yimaadaa kaannahu dee inaan u seexanba oo habeenoo dhan soo jeeda iyo wax inay u qabeen markaa dabeedna markii dambe siday ka filayeen si aan ahayn bay noqoto markaasay yaraysteen markaa siyaaqa ah, hadalka ka dambeeya caddaynaya waxay yaraysteen inay tahay acmaasha nebiga looga sheegay calayhi salaatu wasalaam wa qaaluu waxay yidhaahdeen ayna naxnu xaggaynu kaga sugannahay innagu min annabiyi sala allahu aleyh wasalam nebiga waqad gufira lahu walxaal qad gufira lahu loo dhaafay nebiga calayhi salaatu wasalaam maa taqadama min dembih kii hormaray oo min dambihi dembigiisii ahaaday wamaa ta'akhara iyo wixii dib dhacayba iyadoo loo dhaafay maxaynu kaga sugannahay iyadoo dunuubtiisiiba loo dhaafay marka horeba ilaahaybaa macsuum ka dhigoo dhowray haddii marka waxa weeye qalado yaryari ka dhacaanna dee waaba marka isaga waa loo dhaafay horraysiya dambaysaba ya marka dee camalka uu isagu u baahan yahay camal ka badan baynu u baahannahay saasay u jeedaan maadaama isagu markaa waxa weeye dee dembiba aanu lahayn inaguna durub aynu leenahay dee camal ziyaada baynu inagu u baahannahay bay u jeedaan qaala axaduhum midkood wuxuu yidhi amaa ana aniga miyaa fa usalli alleyla waan tukanayaa habeen oo dhan abadan weligay weligay habeenba seexan maayo salaatulleyl iyo qiyaamuleyl baan habeenkii oo dhan ku soo jeedayaa ilaa waagu beriyo oo maba seexanayaba wa qaala alaakharu kii kale wuxuu yidhi wa ana aniguna asuumu dahra wakhtigoo dhan baan soomayaa walaa uftiru ma afurayo bimacnaa maalmaha soonkoodu xaaraanta yahay sida ciidahoo kale mooyaane iyo ayaamu tashriqa mooyaane yacnii xilli kasta waan soomanaanayaa soon baan isugu bixinayaa xilligoo dhan maba afurayaba ya wa qaala aakharu kii kalena wuxuu yidhi wa ana aniguna actasilu nnisaa'a dumarkaan ka dheeraanayaa fala atasawwaju abada weligay guursan maayo cibaadaan u ga'aya guurna waa iska daynaya fa jaa'a rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ilayhim rasuulkii ilaahay calayhi salaatu wasalaam baa u yimi nimankii ayuu u yimi fa qaala wuxuu ku yidhi antum aladiina qultum kada wa kada bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa in nebiga waxyi loogu sheegay siday yidhaahdeen in waxyi loogu sheegaa laga yaabaa wuxuu ku yidhi antum aladiina idinkuma kuwii baa tihiin min baabi xadfi hamsati alistifhaam ay a antum ma kuwii baa tihiin aladiina kuwaasoo qultum yidhi kada wa kada saa iyo saa yidhi amaa wallaahi amaadu waa istiftaaxiya hadalkaa lagu furfurtay allah baan ku dhaartaye innii anigu la akhshaakum lillaahi allah waa idinku cabsi badanahay oo cid allah ka baqata anaa idinku baqasho badan wa atqaakum lahu waana idinku taqwo badanahay oo yacni markaas sidaa awaamirta sharciga ah loo ilaaliyo amar iyo nahyiba anaa idinku ilaalin badan bimacnaa waxa weeye baqashada qalbiga iyo ictiqaadkiisa iyo camalfalka axkaamta lagu camalfalayo intaba anaa idinku waxa waxaweye taqwo badan oo alla ka badan waa tafsiir bilaasim laakinnii asuumu wa uftiru ha yeeshe anigu waa soomaa waana afuraa wa usallii waa tukadaa wa arqudu waana seexdaa bimacnaa habeenkii qayb ka mida waa seexdaa qayb ka midana waa tukadaa qayb ka midana waa tukadaa maalmaha qaar waa soomaa maalmaha qaarna waa afuraa yacnii asuumu waxaa loo jeedaa fii bacdi alayaam wa uftiru fii bacdi alayaam maalmaha qaar waa soomaa maalmaha qaarna waa afuraa wa atasawaju nnisaa'a dumarkana waa guursadaa dumarkana waa guursadaa faman ragiba can sunnatii ku kastoo iska naca sunnadayda falaysa minii aniga igama mid ahaa waxaa loo jeedaa dayruu iga yahayoo waddadayda fiican iyo dariiqadaydii hadyaiyo qummane wanaagsan kuma sugno oo aniga iguma dayano sunnadaydii ma raacin loogama jeedo falaysa minni waa gaaloobay lagama tilmaamaayo waxaa looga jeedaa yacni waxa weeye hanuunkayga iyo dariiqadayda wanaagsan baanu ku sugnayn oo ka mid ahayn oo ka weecday macnahaasaa laga tilmaamaya muttafaqun calayhi xadiiska waa la ysku waafaqsan yahay bukhariiyo muslim baa labaduba soo wariyey xadiiskan waxaa laga qaadanayaa sida waxa weeye saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam ay ugu kuurgeli jireen nebiga calayhi salaatu wasalaam cibaadadiisa iyo camalka uu guryihiisa ku sameeyo ilaa dumarkiisa ay waraysan jireen muxuu nebigu qabtaa markuu guriga joogo yacni eh, khayr jacayl baynay sidaa u samaynayeen saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam ma aad iyo aad bay khayrka u jeclaayeen saas aaweed baa saddex nin u yimaadeen dumarkii nebiga sala allahu aleyh wasalam ayna su'aaleen nebiga cibaadadiisa iyo camalkiisa uu guryaha ku samaynayo markay uga warrameen oo u sheegeenna siday ka filayeen bay ka yaraatay oo iyagaa markii hore si khayaal ah ayay filanayeen inay markaa noqoto ya sideeda uma yaro acmaasha nebigu sala allahu aleyh wasalam oo nebiga camalkiisu waa fara badnaa laakiin ruuxu hadduu cid wax ka malaysanayo wuxuu ka malaysanaya ay tahay wax khayru caadi ah oo dabeedna intii in ka hoosaysa uu kala kulmo dee way la yaraanaysaa sababtay ula yaraatay saas weeye sideeda uma yaraa inay iyagu yaraysteen sheegi maysa inay yar tahay yaa yacani nebigu calayhi salaatu wasalaam camalkiisu aad iyo aad buu u badnaa cibaadadiisu aad bay u badnayd dikrigiisu aad buu u badnaa kaana yadkuru allaha calaa kulli axyaani wuxuu allah xusi jiray yacni wakhtiyadiisoo dhan ayuu allah xusi jiray cibaadaadka markaysaa meel wal mawdic walba cubuudiyada ku habboon buu la iman jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam mid cubuudiye mucayana u xidhan ma ahayn yaa mawdic walba cubuudiyada ku habboon buu nebigu la iman jiray calayhi salaatu wasalaam saas aawadeed yacni waxa uu nebigu ku kacaayey dee cid kale kuma kici karto cid kale kuma kici karto istiqraaqa cibaadada markaysaga uu ku maqan yahay oo naftiisay cibaadadii ay ku maqan tahay ya cibaadadii qarsoonada hadday tahay xagga qalbiga ka dhacaysay iyo ta muuqata hadday tahay mid walba waa ta keensanaysa inuu markaa waxa weeye wisaalka isagu awoodo ya wuxuu uhi lastu kaaya'atikum yacni markaa waxa weeye anigu idinlama mid ihi oo bimacnaa soonka iskuma bixin kartaan dhowr maalmood iskuma bixin kartaan anigu rabbigay baan la munaajoonayaayo rabbi baa iquudiya bimacnaa waxa weeye yacni cibaadada iyo taacada iyo xuskan allah xusaayo baan waxaan ka helayaa quwo iyo xoog yani eh, xooggii laga heli jiray cuntada laga heli jiray iyo cabbitaanka xoog la midaan ka helayaa tuu tilmaamaya nebigu calayhi salaatu wasalaam taas weeye taa weeye marka inay cidi yaraysataa sheegi mayso inay yar tahay ya taa sheegi mayso nimankani waxay yagii laftoodii baa markii dambe waxay yidhaahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam maadaama yacni ilaahay eh, dunuubtiisaba u dhaafay yani haddiiba wax ka dhacaan ya yani marka wax markaa yani qalado yaryar hadday ka dhacaanba maadaama uu allah u dhaafay oo dembi u sugani aanu jirinba inaguna dunuubi inaga dhacayso dee camalkaynu u baahannahay waa ka badanaya camalka nebigu u baahan yahi waynu fara badsanna camalkeenna way iscanaanteen intaa dabadeed mid wuxuu yidhi anigu habeen oo dhan waa tukabi habeen oo dhan wuxuu u jeedaa maba seexanayo habeenkii salaad baan isugu bixinayaa hal habeenna ma ahee waa cimrigayga habeen kastaba habeen marka aan cimrigayga seexan doono amaba jiraba qiyaamuleylkaas cibaadadaasaan ku mashquulsananaya waa shay adag qofku ma joogtayn karo taaquu leeyihi mar baa lowladu ka qaalib noqonaysa mar baanu kari karayn mar buu tabcaamaya mar buu xanuunsanaya mar buu safrayaa yacni mar baa waxa weeye markaa cajsi kale iyo wax u imanayaan mar baa mashquulla u imanayaan yaa yani waxa weeye hadduu markaa luloodo aanu markaa cibaadadiiba awoodi karin muxuu samaynaya maan arki doonnaa marka waxa qofku markuu looday inaanu dee iska sii wadin yani isodhan markaa ilaaba ilaa iska tukey ya ama iska ducaysi yani waxa weye waxaan daaqadiisii daaqadii aadamiga yani markaa aan soo gelin aanu kari karin habeenna macduuda waa samayn karaa sidaas laakiin ma joogtayn karo taasi miduu joogtayn kara ma kii kale wuxuu yidhi waan soomayaa anigu maalin oo dhan yani kollay awqaadda nahyigu waa ka hadhayaan laakiin taasaaba dee badan inuu yidhahdo afuriba maayo maalin kasta waa soomanay ma joogtayn karo taana kii kalena wuxuu yidhi dumarka waa ka dheeraanaya maba guursanayaba oo dee fadiilo miyaa ku jirta markaa dumarka in laga dheeraado la guursan waayo ya fadiilo ku jirtaa ma jirto yacnii in dumarka la yska daayo la guursan waayo mid laynagu boorriyey ma aha ee waxa la boorriyeyba in la guursadaa la boorriyey hadda qolyaha suufiyada qaarkood waxay u qabaan in guurku qofka cibaadadiisa ka mancinayo u diidayo ya markaasay yidhaahdeen waxa weeye man tasawaja faqad rakana ila addunya qofka guursada adduunya u iishay waxay ka dhigeenba camal dunyawiya camal dunyawi bay ka dhigeen mid kale wuxuu yidhi eh, man dakhala bayna alfakhidayn faqad dabaxa diinah qofka marka waxa weeye ninka gala laba bawdo dhexdood diinkiisii waa gowracay diinkiisii waa gowracay mid kaleo suufiyi wuxuu yidhi waa inuu markaa ruuxu iska ilaaliyaa yacni waxa weeye tag iyo guur iyo xadiiska inuu raadiyo doono saddexdaa qofkii doonaa faqad rakana ila dunya talo xadiiska nebigana maxaa galay xadiiska nebigiiyo addunya xagga iska gashay qofka markaa taalibulxadiis noqday oo xadiiskii nebiga raadiyey adduunyada xagguu uga iishay maa lilxadiisi walidunya xadiiskii addunya maxaa iska khusaya waxay ku tusinaysaa waxa weeye dee jahli ama inxiraaf bay ku tusinaysaa taasay ku tusinaysaa xadiisku wuxuu ka dhooqaynayaa dee bidacoodii ya meesha aafadu uga timi waa halkaas dhibtu meeshay uga timi waxay tahay waxyaalihii bidac aha buu u diidaya xadiiska nebigu sala allahu alay wasalam yacni markaa taasuu u diidayey hmm sax maaha waxyaalahaasi waa waxyaalo baatila ah. sharciga waxaa la booriyey guurka wa ankixu alayaama minkum waasaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum amar ya waxaa sharcigu amraana waa shay wanaagsan ya macshar ashabaabi man istataaca minkum albaa'ata falyatazawaj wa amar sharcan la amray weeye xadiis kale wuxuu sheegayay in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man tazawaja faqad istakmala shatra diini shatra diinih falyattaqi illaha fi shatri alaakhar ninka guursadaa diinkiisii qayb ka miduu dhammaystiray nus diintiisii ka miduu dhammaystiray falyattaqi illaha fi shatri alaakhar qaybta labaadee hadhay ilaahay kaga baqo marka sharcigii waxa weye waa boorriyey guurka marka guurku waa shay diini ah shay diiniya weeye shay marka waxa weeye cibaadadii iyo taacadii lagaga fogaado ma ahee waa shay loo kaashanayo cibaadada iyo taacada iyo talabulcilmiga mid walba dadka qaarkood waxaa ka dhaadhacsan haddaad marka waxa guursato yacni cilmi ma baranaysid guurku mar buu noqdaa yacni cawn litalab alcilmi mid qofkii ku caawinaya inuu cilmigii raadinayo doonayo marka waxa weeye taqwadii iyo cibaadadii iyo waxyaalahana waa ka qayb qaadanaya iyo qadulbasarkii qofku inuu la yimaado yacni ashyaadana waa ka qayb qaadanay waayahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ma saasaad tidhaahdeen kuwii sidaa yidhi maydinka waxay yidhi haa wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam anigu allah waan idinku cabsi badanahay waana idinku taqwo badanahay haddana waan soomaa waanan afuraa habeenkii wax ka mida waa seexdaa waana tukadaa dumarkana waa guursadaa ruuxa sunnadayda iska nacaa igama mid aho dariiqadayda iyo hadigayga waddadayda wanaagsan ma hayo haddamaarta rakiba waxaa loo jeedaa nicitaanka rakiba markay can ku gudubto waxay sheegaysaa nacayb ayay sheegaysa markay fii ku gudubtona waxay sheegaysaa jacayl lagama tilmaamaayo ninkaan guursanba ama qofkaan guursanba sunnadii nebiga sala allahu aleyh wasalam yacni waa ka weecdo bimacnaa inuu sunnadii nacuu ka dhigan yahay ama waxa weeye falaysa minii waciidkaasuu soo gelaya il waa nooc waciide waxaa kala duwan shakhsigu aanu guursan oo laga yaabo inuu cudurdaar ka manciyey inuu guursado iyo inuu markaa sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam nacay buu nacay uga tegey ta horta sii xuni waxa weeye nacay buu nacay sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam oo guurku la xumaaday oo in habeenkii qaybna la seexdo qaybna la kacaa ay la xumaato uu leeyahay maya ilaaba ilaa waa in habeenkii la wada kacaa oo in maalmaha qaar la soomo oo qaarna marka waxa la afura ay la xumaatay oo markaysa marka uu fadilayo sida kale taasaa markaysa waxa madmuum bay noqonaysa waa ta waciidku ku rumoobaya waciid ku rumoobayo marka faman raqi baa layidhi ruuxa uga taga nacay buu iska nacay kaas igama mid ahee dayru iga yahay dayro ayuu yahay saas aawoodee waxaa laga qaadanayaa sidaa dhexdhexaadka in lala yimaadaa inay tahay ta fiican ayay markaa waxaan yani noqonaysa hadduu qofku imika is yidhaahdo waxa weeyaan cibaadada aad u badi badi'o dee habeenkii waxa weeye wax badan markaa waxa weeye qiyaamu leyl la kaala rubamaa inuu joogtayn waayo marka dambe ka tagoba laakiin in yar hadduu la imanaayo intaa yar uu joogtaynayo qadar hadduu kari karo ama dhexdhexaad ha noqoto ama in yarba ha noqotee oo uu intaa joogteeyo oo uu daa'imo marnaba aanu ka tegin laa safaran walaa xadaran ya dee waxay noqonaysaa waxa weeye shay sii fadli badan bay noqonaysaa hmm, axabu alacmaali ila allah bay noqonaysaa xadiiska boqoliyo konton wa can ibni mascuudin radia allaahu canhu ana anabiya sala allahu aleyh wasalam qaal cabdullahi ibni mascuud wuxuu nabiga ka soo wariyey calayhi salaatu wasalaam in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam halaka almutanadicuun waxaa halaagsamay kuwa umuraha ku xeel dheeraanaya isku adkaynaya qaalaha alaasan sidaa wuxuu yidhi saddex goor rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey almutanaicuun mutanaicintu almutacammiquuna waa kuwa ku xeeldheeraanaya almushadiduuna adkaynaya fii hayri mawdici tashdiid meeshii la adkayn jiray meelaan ahayn adkaynaya weeye ya waxaan sharcigu eh, ku adkaynin dadka isku adkaynaaya ku xeel dheeraanaya ee mubaalagada kula imanaya kuwaasaa mutanaticiin la yidhahdaa mutanaticiin kuwaasaa la yidhahdaa marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal xadiiskanna inaan waxaweeye umuuraha lagu xeeldheeraano qhulwi lala iman oo meel yacni markaa sharcigu aanu adkayn aan la adkayn mubaalaqada iyo ku xeeldheeraanshaha la iska daayo yacni markaa dhexdhexaadka lala yimaado iyo sahlanaanshaha xadiiska boqol iyo koob iyo konton wa can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal ina addiina yusrun ina addiina diinku yusrun ay duu yusrin waa mid fudayd u saaxiib ah ama yusrun waa fudayd weeye masderkiiba baa lagu magacaabayba diinka kaannahu caynulyusri uu yahay fudaydka laftiisa ama waa mid fudayd u saaxiiba walan yushaadda addiinu ilaa halabah walan yushaaddu ddiinu diinka layskuma adkeeyo oo in laga qaalib noqdo lama doono ilaa halabahu inuu ka qaalib noqdo cidda isku adkaysay mooyaane nusakha qaar waxay ku darayaan axad bay ku darayaan laakiin sida ay saxiixyadii ugu soo aroortay ee badanka nusakha badankooda ugu soo aroortay wayna axad la socon laakiin axad marka lagu daro axad waxay noqonaysaa faacilkii bay noqonaysa hadda ficilku muhayaru siiqa laga dhigay yacni marka muhayaru siiqa ayaa laga dhigay walan yushaadda diinu ila qalaba mm. yacni diinka layskuma adkeeyo oo cidi iskuma adkayso oo kuma xeel dheeraato ilaa khalabahu inuu diinku ka qaalib noqdo mooyaane ou hadhow yacni markaa ruuxii la iman kari waayo walan yushaadda addiina axadun ilaa halabah saana waa loo dabdiyaa walan yushaadda addiina oo diinka la kordhigo diinka iskuma adkeeyo axadun cidnaba waa faacilkii la xadfay yacni riwaayaadka kale ilaa khalabahu inuu ka qaalib noqdo axadkaas mooyaane axadkaa inuu ka qaalib noqdo mooyaane nusakha riyaadu saalixiinka dabcadaha qaarkood oo yacni markaa la taxqiijiyey waxaa ku dhacday walan yushaadda addiinu axadun ilaa halabah oo in axadka iyo diinka labadaba la godo ayaa ku dhacday tabacaadka qaarkood oo weliba taxqiiqooda aad loo ammaanay laakiin taasi waxay tahay khalad in labadaba la wada godaa sax noqon mayso waayo axad faacilkii weeye haddii axad la sheego axadkii rafcisan yahay yacnii diin waa in la kordhigaa lisman bay noqonaysaa mutacayin waayo waa mafcuulu bihigi weeye hadda laakiin waa naa'ib faacil waa naa'ib faacil weeye walan yushaadda diinu diinka layskuma adkeeyo oo cidi iskuma adkayso oo inuu ka qaalib noqdo ma doono ilaa khalabahu inuu diinku ka qaalib noqdo mooyaane bimacnaa hadduu is yidhaahdo wax markaa ku xeeldheerow oo ku mubaalagood yaa waxa weeye marka dambe wuxuu noqonayaa midaan kari karin yani sida saxan ee sawaabka alla ah kaalaya wa qaaribuu dhadhoweeya sida wanaagsan haddaad la iman kari weydaan ee dhexdhexaad ka fiican dhadhoweeyo sida ugu dhow la kaalaya wa abshiruu yacni bushaaraysta ama wa abshiruu bushaareeya wastaciinuu kaashada bilghadwati subaxnimada iyo walrawxati yacni markaa galabnimada wa shayin min adduljati ay wa bishayin shayna kaashada shaygaasoo min adurjati gudoodiga ka mida ah habeenkii a gudaysaan bimacnaa qofka safrayaa siduu habeenkii gudoodiga uu gudo masaafo badan u goyn karo iyadoo markaa waxaweeye ay qabowdahay oo sahlan tahay yacni markaa habeenkii wax badan uu socon karo idinkuna waxa weeye cibaado la kaalaya habeenkii qayb habeenkii ka mida ah, oo gudoodigaa socodka idinka dhigan oo idinkuna camal badan aa kula imanaysaan habeenkaa gudihiisa wa shayin min aduljati rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa soo wariyey wa fii riwaayatin lahu riwaayo bukhaari u sugnaatay waxaa ku sugnayd sadiduu sida sawaabkee saxan la kaalaya wa qaaribuu dhadhoweeya waqduu kallaha kallaha waxaa loo jeedaa iyo kallahaadda kaashada cibaadada iyo taacaadka wakhtigaa aad la imanaysaan ku dadaala ya oo waxay ka dhigan tahay socodkii inaad kallahdeen oo kale allahuma baarik liummatii fii ilaah ummaddeeda u barakee marka kallahaadeeda ayaa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam saas aawadee hadday cibaado tahay hadday cilmi doonasho tahay hadday shaqo tag tahay yacni wakhtiga kallahaadda waxa lagu sameeyo waxa weeye ducadii nebiga ku sugan xataa dalabka wakhtigaa la doono dee barakaa loogu duceeyey allaahuma baarik liummatii fii bukuuriha waa camal kasta uu ku kallaho qofku oo shareecada ku bannaan hadduu camal adduunyo yahay iyo hadduu camal aakhiro yahay mid walba hadduu wardi yahay dikri hadduu qur'aan akhris yahay hadduu cilmi barasho yahay hadduu cibaado kale yahay hadduu taaco kale yahay hadduu marka waxawe yahay tag hadduu yahay kullu dalika waxa weye ducadii nebiga ku sugan allahuma baarik liummatii fii bukuuriha ya marka kallahaaddaa kaashadoo taacaadkii iyo cibaadaadkii u kaashada marka waqdu kallaha wa ruuxu marka waxa weeye soo rawaxoo bimacnaa soo noqda waxaa loo jeedaa galabnimadiina wax sameeya cibaadaad ah yacni sameeya si maalinta tarafkeedii hore iyo qaybteedii hore iyo qaybteeda dambeba cibaadadii ay u dhacdo wa shayun min adduljati shay ka mida yacni gudoodiga ka mida habeenkii la gudayo culamada qaarna habeenkao dhan bay yidhahdeen culamada qaarna waxay yidhaahdeen waa qaybta dambe habeenka siduu inoo sheegi doono gudoodiga markaa shay markaa gudoodiga ka mida ama habeenka intiisa dambe ka mida in la guureeyo ay madmuumun ilayhimaa waxaa lagu darayaa oo loo idaafaynayaa kallahaadii iyo waxa weeye carraabadii alqasta alqasta tabluqu ay ilzamu lqasta alqasta waxaa laasimtaan dhexdhexaadka laazima waa iqraa' dhexdhexaadka laasima oo la kaalaya tabluqu waa gaadhaysaan waxaa gaadhaysaan wanaaggii aad doonayseen baa gaadhaysaan qowluhu addiinu huwa marfuucun calaa maa lam yusama faaciluhu waruwiya mansuuban waruwiya lan yushaadda diina axadun erayga addiin oo xadiiska ku yimi wuxuu ku rafcsan yahay naa'ib faacilnimo calaa man lam yusama faaciluhu waruwiya mansuuban mansuubnimona waa loo soo wariyey isagoo kordhigan waruwiya waxaa la soo wariyey lan yushaadda diina axadun erayga axad markuu la socdo axad waa la rafcinayaa waa faacilkii addiinana waxay noqonaysaa markaa mansuub ayay noqonaysa marka labadaba in la wada rafciyaa ma suuragal aha marka sida matbuucaadka qaar ku dhacday in labadaba la rafciyaa waxay noqonaysaa sabqu qalam wa qowluhu sala allahu alayh wasalam ila halabah ilaa halabahu hadalkuu yidhina halabahu diinu diinku inuu ka qaalib noqdo marka ka laga qaalib noqonaya waa shaqsigii la imanayay camalka iyo cibaadada ka ka qaalib noqonayaana waa diinka haddii is diinka markaa ka qaalib noqo wax walba samee oo wax walba sida ugu dhammayska tiran ula kaalay oo yacni markaa cibaadadii ha kala goynin oo soonkii oo qiyaamkii yacni waxa weeyaan aad uu isugu adkeeyo wax daaqadiisii iyo awooddiisii ka baxsan uu isku kallifo marka dambe ma wadayo waa soo dhacaya waxaanay noqonaysaa inuu markaa dee joojiyeba marka waxa weeye in yar oo aad joogtaysaa ka fiican in fara badan oo aad ka go'do aad marna la timaaddo wax badan ya marna waxa weeye aad markaa ka tagtaba wa cajaza dalika almushaaddu can muqaawamati addiin uuna ka taag darraado kaas doonaya inuu isku adkeeyo oo diinka ka qaalib noqdo rabaa inuu diinkii u beegtoomo yacni u babacdhigo yacni markaa uu ka daciifo bikasrati turuqih dariiqyada khayrku inay fara badan yihiin daraaddeed ayuu markaa sidaa marka aanu awoodi karayn inaan wax walba kamaalka kala yimaado oo taaqadiisii wax ka badan la yimaado waalghadwatu alghadwa waa sayru awali nahaar waa socodka maalinta qaybteeda hore la socdo waa kallahaadii waalrawxatu rawxaduna aakhiru nahaar yacni waa sayru aakhiri nahaar yacni waa socodka maalinta inteeda dambe la socdo dabayaaqadeeda markay noqoto marka casarkii iyo wakhtiga markaa marka ay gaabato maalintii waa rawaxaad bu innagan idhahna waa eraygu maynu ka qaadannay waaduljatu duljaduna aakhiru lleyl ay sayru aakhiri lleyl habeenka dabayaaqadiisa dambe qaybtiisa dambe in la socdaa la yidhaahdaa culammada qaarkoodna aakhirka kuma qaydaano waxay yidhahdaan addulja waa sayru lleyl waa guuraha habeenkii la guureeyo bacdina waxay ku xambaareen in soo dhowaadka guuraha la guuraynayo inuu yahay wa haada isticaaratun wa tamthiil kani waa nooc isticaara ah oo bimacnaa baabkii loo isticmaalaya xaqiiqada ku ahaa waxaan ahaynba hadda loo soo toobalcaaraystayoo loogu magacaabay isticaaraduna waa nooc majaaz ah asal ahaanna wuxuu ku dhisnaa waxa weeye waa majaas calaaqadiisu mushaabaha tahay majaas calaaqadiisu mushaabaha tahay weeye oo asal ahaan halkii la odhan lahaa masalan cibaadada aad ruuxu la yimaado goorta soo dhowaadkaoo kale cibaadaduu sameeya waxay ka dhigan tahay socoduu socdo oo guureeyo habeenka qaybtiisa dambe ya socodka habeenkii maadaama uu habeenkii qabow yahay oo waxaweeye markaa kul iyo waxba aanu lahayn yacni waxaweeye arladana markaa dee laba duubo sida daahirka xadiidku sheegaayo tafsiirku siduu doonaba marka ha noqdee waxa ay noqonaysaa wax badan buu habeenkii goyn karaa bimacnaa socodka habeenkii ma dareemaayo siduu u dareemayo socodka maalintii u dareemayo haddama aragtaa marka cibaadada habeenka qaybtiisa dambe la cibaadaysanayo socodkii la guuraynaayey habeenka qaybtiisa dambe marka lagu shabaho asalku tashbiiha ahaa baaba la soo qaatay magiciisii magicii loo isticmaalayey socodka habeenka qaybta dambe la soconayo markaasaabaa cibaadada lafteeda lagu magacaabay walay waa durja markaa taasay isticaaro ku noqotay waa nuc majaaza iyo wa tamhiilun waa markaysa markaa waxaan shabahaad iyo isticaaro weey wa macnaahu istaciinuu cala taacati illahi tacala bilacmaali fii waqti nashaatikum wa faraaqi quluubikum bixaysu tastaliduuna alcibaadata walaa tas'amuun macnuhu wuxuu u dhacayaa istaciinuu kaalmaysta calaa taacati illaahi tacaala daacada waxaa u kaalmaysataan bilacmaali camallada aa camal falaysaan fii waqti nashaatikum wakhtiyada fircoonidiinna aa camal falaysaan iyo wa faraaqi quluubikum qalbiyadiinnu ay markaa faariqo yihiin ayna mashquulsanayn bixaysu si oo tastaliduuna alcibaadata walaa tas'amuun aa macaansanaysaan cibaadadii walaa tas'amuuna aydan ka daalayn wa tabluquuna aa gaadhaysaan maqsuudakum waxaad rabtaanna aa gaadhaysaan kamaa ana almusaafira sida ka socdaalka ah ee alxaadiqa xariifka ahi yasiiru uu soconayo fii hadihi alawqaati wakhtiyadan wayastariixu uu raaxaysanayo huwa isaga iyo wa daabbatuhu daabbadiisuba yacni markaa daabadda markaa rakuubka uu ka dhigtay ay raaxaysanayaan fii hayrihaa awqaadda kale fayasilu lmaqsuuda wuxuu gaadhayaa wuxuu rabay bikayri tacabin daal la'aantii buu ku gaadhayaa wallaahu aclam allah baa u aqoon badan xadiidkani wuxuu tilmaamayaa in cibaadada la dhexdhexaysto diinkuna sidiisaba waa fudud yahay fudayd buu u saaxiib yahay ina addiina yusrun culamada qaar waxay yidhaahdeen waa duu yusrin baa loo jeedaa fudayd buu u saaxiib yahay oo mudaaf baa loo qadarayaa duu bacdu ahlicilmina waxay yidhahdeen yusri oo masdarkii ah baa lagu magacaabay diinka waxaan loogu magacaabay mubaalaqa ahaan kaannahu diinku fudaydka laftiisii uu yahay yaa fudaydkii masderka ahaa laftiisii kaannahu yahay yacni waa shay fudud iyo isagaaba fudayd ah dee kale ablaqsan marka diinkiibaa fudayd ah iyo fudayd buu u saaxiib yahay waxa sii ablaqay yidhaahdeen dee isagaa fudayd ah waaba fudayd waxaana fudaydka laga tilmaamayaa waa inay sahlantahay in lagu camalfalayo oo wax aanu qofku kari karayn aan lagu kallifin laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra adilo badan baa markaa yusriga iyo fudaydka diinka ku soo arooray yacni yasira walaa tucasira inamaa bucithtum muyasiriina walam tubcathuu mucasiriin yacni waxa weeye nusuuso badan baa jira oo mawduuca ku saabsan oo sheegaysa diinku siduu u sahlan yaho loogu camal fali karo oo loo sahlay ayaa markaa jira marka ruuxu inuu isku adkeeyo oo markaa uu la yimaado mubaalaqo iyo ku xeeldheeraansho daaqadiisii wax ka badan isku kallifo tan noocaasa waa inaynu samayn qofkii sidaas sameeyaana diinkaa ka qaalib noqonayo marka dambe ma wadi doono ya isku adkayntaa uu ku xeel dheeraanayo mubaalaqada ah ee daaqadiisii in ka badan isku kallifaayo kuma socon doono yacni marka dambe waxay noqonaysaa inuu awoodi waayo oo wadi waayo joojiyo ayay noqonaysaa inuu ka wada tagaana dhici karta marka waxa weeye inuu markaa khayrkana waxa ugu fiican waxa uu qofku daa'imo joogtiyo waxa uu joogtayoo daa'imo ayaa ugu fiican culammada qaarkood waxay tusaaleeyeen marka laga hadlayo waxaa la joogteeyaa sida ay u raadayn badan yihiin masalan haddii marka waxa weeye dhibic bii'ihi soo dhacayso waxay ku soo dhacaysaa meel sibidh ah meeshaa sibidhka ah dhibicdaa biyaha ahi yacni mar walba waa ku soo dhacaysaa nusdaqiiqo kasta dhibic baa ku soo dhacaysa waana joogto nusdaqiiqo kasta ama daqiiqad kasta hal dhibic baa ku soo dhacaysa hadda waa dhibic qura tif tif tif meel keliyay ku dhacaysa waxay waddaba meeshaa waa daloolinaysa meeshaa waxay waddaba waa daloolinaysa haddii biyo badan la soo qaado foostooyin mararka qaarkood lagu shubo yaa waa inu wixii joogto ahay ee marmar ay tahay nadaafad iyo caddaan iyo qurux mooye wax kale ka qaadi maayo haddaba foostooyin baa lagu shubaya laakiin markiiba waa dhaafayaan dhibicdaa laakiin joogtada ahi meesha way daloolinaysaa tusaalaha noocaas waxay u soo qaateen saamaynta ay leedahay waxa la joogteeyaa walow haba yaraadee iyo waxa fara badane lala yimaadee marmar la samaynayaa in saamaynta aynay lahayn maxay dhibicdu meesha u daloolisay foostooyinka lagu shubayaana ay u daloolin waayeen yacnii tani waa joogto si yacni joogtaa bay markaa ugu dhacaysaa laakiin ta kale joogta maaha markaa saas aawadeed camalka yar ee la joogteeyaa yacni wuxuu leeyahay saamayn gaaruu leeyahy qofka xataa taqwadiisii siduu markaa uga qayb qaadanayo ila waa wuxuu joogto ula imanaye yacni aad iyo aad baa taqwadiisii ay u dhisaysaa sawaabkiisana u badanayaayo waxani waa biirayaan waa biirayaan waa biirayan waa iska daba tegayaan ya ina aljibaala min alxasa buuruhu waxay ka kooban yihiin dee waxaweye quruurux bay ka kooban yihiin haddii qururux markaysagaa la toomiyo meelun lagu shubo shubo shubo shubo dee buur bay noqonaysaa waa weynaanayaan ya waa sababta sakaa'irtu markay biirto yacni waxa weeye dembiga ka imanayaa dembi kabiiro la mida uu noqonaya yani waxa weeye wixii baa biiraya laga tilmaamaya saas aawadeed yacni taacaadka inta yaree la joogtaynayaa ka fiican inta badan ee aan la joogtaynin marka fasadiduu waqaaribuu sida sawaabkee saxan la kaalaya sadaadku waa maxay waa sida sawaabkee saxan asadaad sida wanaagsan muqaarabaduna waa maxay sidii wanaagsanayd marka lala iman kari waayo la dhammaystiri kari waayo sida ugu dhowe aad la iman kartaan ula kaalaya waxaana laga hadlayaa markaa sunnayaashii waila ilaa farallada ruuxa waa laga wada rabaa inuu la wada yimaado oo wax ka mida inuu ka tago lama doonaayo laakiin sunnayaashii haddii sidii wanaagsanayd uu ruuxu gaari waayo sida ugu dhow waynu la yimaadaa bushaaraysta ama nafihina u bushaareeya waxaana kaashataan awqaadda marka waxaa weeye nashaadkaiyo iyo firfircoonida aa ah haysataan sida ruuxa markaa musaafirka ahi kallahaadda iyo jarmaadada iyo galab carowtiinka iyo gudoodiga nuska dambe iyo yacnii ashyaada u kaalmaysto idinkuna wakhtiga firinfircoonida iyo aa ah haysataan firaaqada yaa awqaadda noocaasa kaashada oo cibaadadii yacni u kaashada dhexdhexaystana haddaad dhexdhexaysataan waa gaadhaysaan xadiiska boqol iyo labiyo konton waa can anasin radia allaahu canhu qaala dakhala nabiyu sala allahu alayh wasalam anas waxa uu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waa soo galay nusaka qaar waxay kordhinayaan almasjida nuskhadaan hayaa ma qoraysi masjidkuu soo galay nebigu calayhi salaatu wasalaam fa idaa xablun waa isagiioo xadhig mamduudun yacni la fidiyey bayna saariyatayni labada tiir dhexdooda la fidiyey ama fa idaa bilxadrati xablun waaba yadiioo goobta uu ku sugan yahay xadhig xadhiggaasoo mamduudun la fidiyey bilxadrati aad qadarto bayna saariyatayni labada tiir dhexdooda ayaa la fidiyey xadhiggaa yani marka waxa la taxay oo tiirka iyo tiirkaasaa la ysugu xidhay fa qaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam maa haada alxablu muxuu yahay kan xadhigga ahi qaaluu waxay yidhahdeen haada kani xablun waa xadhig lizaynaba saynab u sugnaaday fa idaa fatarat markay daasho tacallaqat way qabsataa xadhigga yacnii qiyaamuleyl bay tukataayoo siday qiyaamuleylkiiyo salaadda habeenkii u tukanaysee sunnaha ah ayaa marmarkay daasho ay qabsataay oo taageersataa fa qaala anabiyu sala allahu alayh wasalama nebigu wuxuu yidhi xulluuh xadhiga fura xadhigga fura liyusallii axadukum nashaatah liyusallii ha tukado axadukum midkiin nashaatahu ay waqta nashaatihi wakhtiguu firinfircoon yahay ha tukado firinfircoonidiisa dhexdeeda ha ku tukado fa idaa fatara markuu caajiso ee daalo falyarqud ha seexdo muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu markaa amray wakhtiga qofku firinfircoon yahay inuu tukado laakiin markuu daalo ama u luloonayo ama u daalan yahay yacni awqaadda noocaasa waa inuu seexdaa waa inuu nastaa wuxuu isku wadayaa cibaadadii inuu la yimaado iyo nafta xaqeedii inuu siiyo labadiibuu isku wadaya ya waxaanuu samaynayaa cibaadada lafteediina waa dhexdhexaysanayaayo wax marka aanu awoodi karin lama imanayo waxaa laga qaadanayaa zaynab siday ugu dadaalaysa cibaadada yaa inay waxaweeye markay xataa daasho ama lulooto si aynay u dhicin bay xadhigga markaa u qabsanayse ay taageersanayse taasina waxay tilmaamaysaa cibaadadeedu siday u fara badnayd tacyiinka marka waxaweye zaynab taas culamada qaarkood waxay yidhahdeen zaynab bintu jaxshin inay tahay baa laga yaabaa calaa kulli xaal nebigu calayhi salaatu wasalaam taas waa diiday wuxuu yidhi xadhigga fura qofkuna markuu firfircoon yahay ha tukado markuu daalana ha seexdo markuu daalana ha seexdo marka waxa weeye nashaadkiisii iyo firfircoonidiisii ayuu kula imanaya cibaadada naftii wax dhib ku ana yacni lama imanayo waxaa kaloo soo aroortay fa idaa fatara falyaqcud markuu daalo ha fadhiisto ya markuu daalo yacni ha fadhiisto marka falyarqudna ha seexdo weeye nasashadii weyneed bay markaa noqonaysaa in la nasto markaas xadiiska dambena waa sii cadaynaya xadiiska boqoliyo saddexiyo konton can caaishata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal idaa nacasa axadukum wa huwa yusallii idaa nacasa hadduu luloodo axadukum midkiin wa huwa yusallii walxaal huwa isagu yusallii uu tukanayo uu luloodo falyarqud ha seexdo ha seexdo xataa yadhaba canhu nawm ilaa hurdadu ay ka tegayso ha seexdo fa inna axadakum maxaa yeelay midkiin idaa sallaa markuu tukanayo wa huwa naacisun waalxaal huwa isagu naacisun uu lulaysan yahay isagoo lulaysan hadduu tukanayo laa yadrii ma garanaayo yacni wuxuu odhanaayo ma garanayo wuxuu ku hadlayo ma garanayo lacallahu yadhabu waxaa laga yaabaa inuu u qasto yadhabu bimacnaa yaqsidu yastakfiru ay ilistikfaara yacni dembidhaaf inuu ilaahay weydiisto inuu u qastaa laga yaabaa fayasubu nafsahu ay fa huwa yasubu nafsah ama fayasuba nafsahu labada mid walba waa loo dabdiyey in marka waxa weeye aakhirka la nasbiyo iyo in la rafciyo ya haddii la rafciyo waxay noqonaysaa yastakfiru inay ku cadfantahay noqonaysa yastakhfiru inay ku cadfan tahay ayay noqonaysa haddii waxa weeye la nasbiyana waxay noqonaysaa waxa weeye tarajiga in marka laga jawaabayo oo ibnu malik waxa weeyaan marka altawdiix watasxiix lishawaahidi alsaxiix kitaabkiisa la yidhaahdo wuxuu ka mid yahay axaadiista bukhaariga uu ku keenay ayuu ka mid yahay waxaanu sheegay labada wejiba inay ku bannaan yihiin fayasubu iyo fayasuba waxaanu odhanayaa waxa weeye waa meelaha marka waxaweye tarajiga la haleeshiiyey marka la nasbinaayo meelaha tarajiga la haleeshiiyey tamanigii la haleeshiiyey wey yacnii caadatan waxaa la yaqaanaa tamaniga ayaa jawaabtiisa fa'da la geliyo la nasbiyaa marka waxa weeye tanna wuxuu yidhi akharu naxwiyiin waa miday marka waxaan yani ka qaafil noqdeen ayuu marka odhanayaa ibnu maalik raximah ullah calaa kulli xaal markay rafcsan tahay yastakfiru ku cadfan tahay markay ay nasbisan tahayna waxaa laga dhigay jawaab oo tarajigaa la ilxaaqiyey tamanigii Eh, lacalahu macno tacliiq miyuu ku jiraa mise kuma jiro eh, labada weji way sheegeen haddii la yidhaahdo macnaha eh, mafcuul baa loo qadaraya haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa inaan marka waxa weeye tacliiq ku jirin haddii laakiin waxa weeye la yidhaahdo mafcuul loo qadari maayo kaannahu markaa maadaama diraayadu ka dhacdo qalbiga oo qalbiga wax laga garto afcaalu quluubka sidii tacliiq loogu samayn jiray ayaa in lacalla markaysaga lagu calliqay laga soo qaadaya waaya marka laa yadrii ma garanaayo yacni wuxuu odhanayo garan maayo calaa haada waxba noqon mayso tacliiq noqon mayse kaannahu jumlo cusub tahay lacallahu yadhabu yastakfiru wuxuu rajaynayaa inuu u qasdo inuu doono dembidhaaf dhaaf inuu ilaahay weydiisto oo fayasubu nafsahu dabeedna naftiisii u caayo waxaa loo jeeda habaaro yacni habaarkii cayda waxbaa ka dhexeeya oo way isshabbahaan saas aawadeed habaarkii nooc ayaa lagu tiriyaa oo baabka marka laga hadlaayo xataa sabiga yacni nebiga la caayayo calayhi salaatu wasalaam ee axkaamta ku tacalluqda marka laga hadlayo waxay culammadu yidhaahdeen cala sabiili ikhbaar in loo yidhaahdo iyo cala sabiili ducaa'i calayhi in loo yidhaahdo farqi ma kale leh oo haddii la habaaro sabigii bay soo gelaysaa axkaamtii sabigana waa qaadanaysa axkaamtii sabbigana waa qaadanaysa marka waxa weeye abwaabta kalena saasay culammadu ka yidhaahdaan marka laga hadlayo xadiiskii tilmaamayey min alkabaa'iri eh, an yashtima arajulu waalidayhi yasuba aba arajuli fayasubu abaah yacnii ikhbaarka iyo ducaaw calayhigu labaduba waa soo gelayaan habaarkii iyo yani khabarkiiba waa soo gelayaan labaduba waa soo gelayan marka fayasubu nafsahu waxaa loo jeedaa an yadcuu calayha waa habaarayaa naftiisii ayuu habaaraya waxaa laga yaabaa inuu is yidhaahdo eh, allaahuma adkhilni aljannata dheh uu yidhahdo allaahuma adkhilni annaar ayaa dhici karta inuu yidhahdo ilahu jannaday geli intuu is yidhahdo dheh ayaa dhici karta inu yhahdo ilahu naartay geli ya intuu is yidhahdaa dhici karta allahuma innii acuudu bika min annaar ayaa waxaa dhici karta inuu yidhaahdo ila waa qof lulaysane allahuma innii acuudu bika min aljanna ya marka waxa weeye saas aawadeed wakhtiganuu lulaysan yahay waa inuu markaa nastaa oo aanu marka waxa ducadii iyo cibaadadii aanu sii wadin yacni aanu sii wadin dee inuu ishabaaraabaa dhici karto saacatulijaaba u la kulmo ayaaba dhici karta iyadoo haaliban qofka aan loo aqbalin xaalaadka waxa ka dhaca laakiin dee naadiran waa dhici kartaa waxaa dhici karta dembi uu la yimi ciqaabtii daraaddeed in loogu aqbalo yacni markaa naadiran ayaaba dhici karta marka saas aawadeed wakhtigaa marka uu lulaysan yahay ha nasto ha seexdo isagoo firinfircoona ha tukado waxaana laga hadlayaa waa salaadii sunnaha ahayd baa laga hadlay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk